الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحديث السابع والثلاثون xadiidka soddon iyo xadiidka toddon iyo soddonaad marwiyun can ibni cabbaasin radia allaahu canhuma cabdullaahi ibnu cabaas baa laga wariyey asagiyo aabbihiiba allah ka raadli noqdee can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay buu asaguna ka soo qaaday fii ma ladii kii xaaluu ku sugan yahay yarwii uu warinhayo rasuulkuba dehi maagaba can rabbihi rabbigiisa uu ka warinhayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam tabaaraka takaahara khayruhu rabbigaa khayr way khayrkiisuu badnaayo wa tacaala sarreeye can sifaati almakhluuqiin qaala inuu yidhi rabuulcuza qaala rabbigu inuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina allaha ilaahay kataba ilaahay wuu qoro wuu diiwaan geliyey malaa'igtii buu amar ku siiyey inay qoraan katabada ahayd wa ina calaykum laxaafidiina kiraaman kaatibiin alxasanaati wax alla wixii wanaagahaa oo la samaynhayay ilaahay waa qoray wasayi'aati aati alla wixii xumaan ahaa oo la samaynhayeyna ilaahay wuu qoray malaa'igtii buu ku amray inay qoraan ilaa amarku iyo wax o dhan asagay ka soo fulahayaan uma bayana ilaahay wuu caddeeyey haddana xasanaadki iyo sayi-aadki waxay oo dhan malaa'igta waa loo caddeeyey oo ayaga laftaduu cilmi la-aan wax ma qori karaan wixii xun iyo wixii san o dhan waa la kala ogeysiiyey iska qoruun ma aha waa kaan ayaan dhaxda idin sheegahay wadaad macnaha khudbaynhay uu yihi isagoo xadiidkii isagoo soomkii ka hadlahay xadiid xadilqudsigii uu ilaahay yidhi baada markaas camalka ibnu aadamka uu sameeya kulligii isagaa iska leh ila siyaam ila soom fa inahu lii wa ana ajzi bih hadduu mukurto biyo hoosta ka cab malacigi maxay ka ogaan kartaa malacigi maxay ka ogaan kartaa ilahay besa ma ogaan kara xafado say ku noqonayaan marka waina calaykum laxaafidiin amaashiin o dhan baa loo diraw shaqadoodii ma bad bay moodi iyo berri ayaga u kala duwan yihiin maba kala dune tasarufka ayagaaba la siiyey badaya waa ayagaa ku tasarufi malaa'igtu baddan iyo biyahan iyo roobkan iyo berigan wax oo dhan ba hawadan iyo ayagaa loo wakaashay falmudabiraati amran ayagaa loo wakaashay marka wuu caddeeyey marka ilahay uma bayana malaa'igtii saasaa loogu caddeeyey inagiina iyo khalqigiina waa loo caddeeyey waa kan laynoo haddaba laynoo sheegahay oo rusushii laynoo soo diro kitaabkii ilahay laynoo soo dejiyey oo sunnada nabiga calayh salatu slam wax laynoogu caddaynhayo uma bayana wuuna caddeeyey ilaahay haye faman hama marka ninkii u qasta bixasanatin xasana ninkii u qasta oo falam yacmalhaa xasanadii aan samaynin kataba kataba baa baadle marka wuu u qoray haa baadle marka xasanadii allaahu ilaahay ahay cindahu agtiisa baadle xasanatan kaamila xasano kaamilu ilaahay ugu qorhaya wain hama hadduu u qasto bihaa xasanadii facamilahaa haddana wuu ku camal falay katabaha allaahu xasanadii uu ku camal falay ilaahay wuxuu ugu qorhayaa cindahu agtiisa cashra xasanaatin ugu yaraan toban xasano ilaa sabci mi-ati dacfin ilaa toddoba boqol oo laab ilaa adcaafin kaiira laablaabyo badan oo ilaahay un maahiine cid kale og baa de markaa aysan jirin ama ilahay intuu uga dhigi baade markaas ilahay un asagu baade markaas khiyaarkeed u leh wain hama hadduu u qasto axadku bisayi'atin xumaan buu u qastay falam yacmalhaa xumaantiibaade kuma camal fali katabaha allaahu ilaahay baa u qorahaya sayi-aad u qasay uuna ku camalfalin cindahu agtiisa xasanatan kaamila xasano kaamilah ilahay dartii hadduu wa istaagay ah, inuu si kale uga istaagay lama rabo ilahay dartii uga istaagay baa la dooni wain hama hadduu u qasto bihaa bisayi'ati xumaantii oo facamilaha uu ku dhaqmay wuu la yimid katabahaa sayi-adii uu ku camal falay allaahu ilaahay baa ugu qorahaya sayi'atan waaxida hal sayid oo hal sayi oo hal xumaan oo keliya loo qorahaya looma laablaabahay rawaahu lbukhaariyu wa muslim fii saxiixayhima labadoodii saxiix baada bi haadihi lxuruufi xuruuftan iyo macnaha lafdigan lagu soo sheegay macnaha xadiidku alfaad badan oo kala duwan bu kusoo arooray macnuhu hadday rabaan isku meel haba u jeedaan fandur fiiri uri marka yaa akii walaalkayow imaam nawowey kan marka fandur fiiri yaa akhii walaalkayow walaalka imaam nawowi ay baa ula hadlaayay mid gaar aha ama xelow a fadhiya ma ah muslimiintao dhan baa walaalkooda nin alla ninkii muslimo walaalkay ahow fiiri buu lahay marka arrintan wafaqana allaahu allahana waafajiyo daacada inaan la nimaadno allah nagu arsuqee wa iyaaka adigana allah ku waafajiye ilaa cadiimi illaahi dhimrinta ilaahay naxariista ilaahay weyninkeeda bal fiiri tacaala siriy wata'ammal qumaati u kulgal buu yidhi haadihi alfaada bal alfaada qumaati isha ugu celceli iyo fikir waa ka marka wa qawluhu uu yidhi waxay la ta'amulahay waa kuwan cindahu uu yidhi ilaahay agtiisa la yidhi ishaaratun weeye ila alictinaa'i biha qasad ay aad baa le markaa shaygaas ihtimaam iyo baad markaa loo dansiinhayo weya baad oo wax yar sahal sahal aan laga dhigaynin baad wa qawluhu kaamilatan uu yidhi markii xasanadii la qorahay lita'kiidi adkayn bay u sugnaatay iyo wa shiddati biha waayo arrintaas qasadka iyo ictibaarka la siinhayo adaygiisa baad yaa loo sii adkay wa qaala fi sayi'ati ilaahay xumaantiina wuxuu yidhi allatii sayi'adaasoo hama addoonku ugu qastay bihaa sayi'ada uma tarakaha uu ka tegay liajli llah baa la dooni meeshaas liajlilah inuga tagaa la dooni waa inoo iman doontahay katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila xasano kaamilu ilaahay u qori baa la yidhi faakadaha wuxuu ku adkeeyey xasanadii bikaamilatan buu ku adkeeyey bikaamilatin xikaaye ahaan faakadaha bikaamilatin ama bikaamilatan xikaaye ahaan adoo xikaayada lafdigiisi usoo qaadanhay ama hadda lafdigaba badaba aad ku camal bikaamilatin xikaayadaaba iska sii macaanba faakadaha wuxuu ku adkeeyey bikaamilatan buu ku adkeeyey xikaayada meeshan kadu macaan wain camilahaa haddii uu camal falo katabahaa wuxuu ku wuxuu ku wuxuu qoray ah, katabahaa sayi'atan waaxidatan faakada wuu adkeeyey markaas taqliilahaa yaraynteedii sayiada la yaraynhayay biwaaxidatan waaxidatan buu ku adkeeyey waaxidatan ah, kaasubaad marka yuu ku adkeeyey biwaaxidatin adaad ba'da iska camal siiso lafdiga toosna waad heli kartaaba walam yuakidha kumuusan adkaynin bikaamilatin kuma adkaynin bikaamilatin kuma adkaynin falilaahi alxamdu mahad allah iskale buuli wlminatu galladayn nicmo uu addoomihiisa ku galladaysa ilahay isagaa iskale subxaanah usabbixu subxaanah ismu masdar weeye subxaanah usabbixu ilan usabbixu sabaxa usabixu ilan tasbiixan bay ahaan lahayd masderkeedu waa ah, sabaxa tasbiixan laakin usabbixu subxaana la yidhaahda ah, subxaana meeshaad ku aragta sam isaga lasbisan yahay soma hmm, subxaana aladi asla bicabd subxaana allah ah, subxaanu isagoo ilahi arki maysa usabixu waxaa nasahayaa subxaanahu ilaahay nasahidii asagoo xumaan o dhan uu iska hufay laa nuqsi xaalanan koobaynin anaan amaanan alayhi cal llahi ilahay korkiisa aanu ammaanayno ma koobi kara haddaan nahay bani aadam wabilaahi tawfiiqu waafajintu alla unba usugnata cid kale baade marka ma laha fiir hadda marka xadiidkan xadii lqudsi xadiidkii rabbaaniga ilaahay wuxuu yidhi xasanaad iyo sayi-aad labadiiba waa la qoro waa la diiwaan geliyey waana loo caddeeyey oo yacqilkii waa loo caddeeyey malaa'igtii iyo annagiisa qalanka intaba waa laynoo caddeeyey marka shaqada marka la qabanhayo inta badan waxaa ka horraysa baad in horta la hamiyo shaqada aad inaad naftaada aad iska tidhaahdo kolka aad ku dhaqaaqdo yaa ka horraysa marka waxaad hamido inaad samayso ama wanaagunbuu noqon ama xumaanunbuu noqon haddana shaygii aada hamida inaad ku dhaqanto iyo inaadan ku dhaqmin haddii aad ku dhaqmi weydo inay dan kale kaa reebtay iyo inay ilaah dartiiba adle markaas waxyaalo badan baa meesha imanhaya marka bal intaan camalfalka la gaarin camalfalka intaan la gaarin waxa dadka qalbigiisa ku soo dhaca culimadu shan qaybood weeye yidhaahdeen shan qaybood qayboodbu awalka hore kala noqon midka u horeeya haajis baa la yidhaahdaa macnaha waa shay qalbiga uun kaaga soo dhici haadis sida hilla ahaan buu ku way kuu soo booday markaas kuu soo weerari wax ka fakan kara melihi hay inay xumaan qalbiga wax un hal mar abadiididba haddaad rabto inay kaaga soo dhacdo ahay yaa waxaasaa yeel ama waxaa saas wey inuu wax yar qalbiga saa kaaga soo dhaco waxa laga waxayn karaba ma ah bal e saxaabadu kolkay nabiga weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam oo ilan yaa rasuul allahi waxaana afkaba kaga soo hadli karin kaga hadli karin baa macnaha qalbiga nagaga soo dhacdhaca daka maxdu liimaani nabigu alayh isalaatu wasalaam waxaad u diidan tihiin ood afka uga sheegi ladihiin oo soo inkir aad inkiraysaan ma oo idaan u raaracsamin oo uhogaansamin ila shaydaanku markuu ku waswaasiyo ila oo xumaantii uu kugu sheego ila ina lilmalaki lama wa ina lishaydaani lama malaggu wuxuu leeyahay lama asigo qalbigaaga u sheegahayo awooddaasaa la siiyey shaydaankiina kadalika qalbigaaga waswaasin oo uu wax kugu akriya kuu sheegi yaa la siiyey marka shaydaanku waxbuu qalbiga kaaga tuuri hal mar hadduu intuu saa kaaga dhaco lagaba yaabo isla waktigiiba hilaac ahaan inuu shaygii kuu dhaafo haajis baa la yidhahdaa hadduu wanaag ahaa iyo hadduu xumaan ahaa midna wax galma ah ajirna lagaagama qorahayo dembina lagaagama qorahayo waxaa martabada labaad ah inuu shaygii qalbigaaga kusoo dhaco inuu jirkaaga dhex galo oo sidaa lagaba yaabo inaad ugu tafakurto qumaasi uu ku dhex kadibna uu iska baxo khaair baa la yidhahdaa asagana khaair yaa la yidhaahdaa ahay asaguna kii horuu la xugun yahay xasanana lagaaga qori maayo say-ana lagaaga qori maayo xaggaa u tuur waxaa marka heerka saddexaada ilan kolka horreysa sheegani shay qalbigaagaa saa usoo kawiyeen bu ah oo durba ku dhaafay haajis khaairkii badankaa qalbigaagu ku dhacay qumaata ku dhexgalay hadduu ku yar dureeray kadibna wuu iska tegey khaadir baa la yidhahda labadaa midna waxba lagaagama qorhayo ka saddexaad xadiidu nafsi baa la yidhahdaa shaygii qalbigaagu ku soo dhacay ma samaysaa miyaad daysaa sidee weeye ama xasanaad ha ahaado ama sayid ha ahda aad baad ugu taladuday inaad samayso inaadan samaynin maadan wax kale rajaxin adoon kale rajaxin yaa laga yaabaa inuu saa kaga tago midna asagana lagaagama qorhayo ilaa tan u dambaysu nabigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam ina allaha tajaawaza baad marka liummati ummadayda lii baad can ummatii ummadayda ilaahay aniga dadka wuxuu u ka cafiyo ka dhaafay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maa taxadaat bihi anfusuhaa ama nafsaha oo waxa macnaha faacilkii mafcuulka mid walba waa laga dhigi karaayba waxay naf waxaad naftaada ugu sheekayso iyo naftaada waxay kugu sheekayso mid walba waa laga dhigi karaa waa laga dhaafay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam maa lam tatakalam bih aw tacmal haddaynan ku hadi amaynan ku camal felin kol haddii xadiidu nafsigii ilaahay uu inaga cafiyey oon laynoo qaban haynin haajiskii khaadirka way kasii daran yihin marka haajiskii khaadirkii way kasii sheeyaan waana ijmac bayna culimadu kuwaas inayna macnaha ictibaar aynan yeelan haynin saddexdaa qaybood shaygii marka uraysa kugu soo dhacay kaa tegay shaygii naftaada qumaati ugu dareeray laakiin adigoo samee iyo ha samayninba aad ficilkeedii wax badan iska ogayn haddana iska baxay kan aad in badan samayntiisii iyo samayn la-aantiis intaad celcelisay adoon kala rajaxin oo dhanna ku camalfala isagana iska tegay waa lagaa cafiyaali waxaa markaa kor ka soo jeexay labadii ma samaysaa mise ma daysaadii baad dhinac rajaxday marka hadduu xumaan ahaa inaad samayso iyo inaadan samaynin baa waxaad rajaxday inaad samayso xumaantii yaad rajaxday waa kan hadda waan kor taaganna waman hama wain hama bisayiatin falam yacmalhaa tanaan kor taaganahay wy hamigii wey qasad dhinac wuxuu rajaxay dhinacii samayntuu rajaxay kol haddii dhinacii baad markaas samaynta uu rajaxay shaygiina uu xumaan yahay waa waxaa lala sugi markaa waxaa lala sugi baad marka camalfalkiisa haddii uu ku camal falo oo siduu u qastay uu shaygii u fuliyo ilaahay hal shay u qori baa u laablaabi maayo man jaءa bاlxasanati falahu cashru amhaaliha wman jaءa bالsayiئati falaa yujزى ila milahaa waa raxmadda ilahay nacmada ilaahay galladaysgu ilahay nagu galladaystay waysu imaam hadda ushaarahayo wy hal laakiin halku inay siman yihin ha umalaynina sayi-adu ma sina iyada lafteedu wuxuu hadday kamka kamka haddii xataa lafteeda ay isku mid ka noqdaan kayfkaa lagu kala tegi karaa kayfkaa lagu kala tegi karaa geelu neef geela hadii la ma siman yihin qurbac yaroo caataa iyo riti aada u weyn oo gool ah ma siman yihin ma sinaan karaa buuruhu haddii hadda buur la yidhaahdo kuus yar oo iska ama curcur la yidhahdo ama kuus la yidhaahdo iska haar yar iyo buur aada u weyn may siman yihin xaggii tiradiina had iyo halo ma yihiin ogow marka isku mid ma ah tusaale ahaan eh, makaanka xumaanta aad ku samaynayso wanaagiisa way ku saamaynaysaa oo hadda xaramka dembiga aad ku samaysay iyo bannaan dembi aad ku samaysay hal ha ahaadaan ma sino xaramkii waxaa lagu leeyahay waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin alim bilaha xurmada leh dembiga aad samaysay iyo bilaha kale ma sinno waana halkii xumaantii ogow way kala jurmi weynaan hayaan إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بل سمعت فلا تظلموا فيهن بلا حرمة لأفرتها تحضوضا أنفسكم نفسين هذا ظلمنا هذا ظلمسان بس وي محايا إمام هذا إمام شافعي ماذا في سوى دمرك محوية هاي بلا حرمة لكي واحد له ديريسو مغللة ما هاي هذا خدعوا دلاكولا كتاي macnaha waxaa keenhaya zamanka sharafkiisaa keenhaya waxaa kaloo lamid a ah, macnaha ruuxi sharafkiisii ayada lafteeda bani aadamka sharafkoodii waa loo kala fiirinhayaa nin caalima ah oo masaladii ku cilmi leh oo xumaantii sameeyey iyo nin caalimi aan ku cilmi lahayn ayaguna ma sinno waata nabiga calayhi salaatu wasalaam laleehay baadle markii laga hadlahayay waayo gaaladii siday nabiga baadle markaa ugu xalaysan usoo dhawaysanhayaan ay macnaha baadle markaa wain kaaduu layaftinunaka can اladii awxaynaa ilayka awxaynaa ilayka litaftari calayna hayra waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shaya qaliila ida laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaati wel walu fiirsa gaaladii waxay sheegeen say kuu xaalaysanayeen say kuu soo dhaweynahay ilaa awalba daatadaada ma mayna nacdeen oo maxamedulamiin baa lagu odhan jiray say kuu wadeen kuu wadeen waxay sigeen inay in yar ku simbirxayaan in badanba ma ah haddii aad simbiraxan lahaydna idan la adaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaati bal sida aan sida nabiga loo ciqaabi lahaa dadkan si aan loo ciqaabin baa loo ciqaabi loo labanlaabi lahaa oo waa maxay ee waa martabadiisa ahayd nabigu sala allahu alayhi wasalam martabadiisa ahayd iska da asaga zawjooyinkiisa maxaa lihi yaa nisaءa الnabiy lastuna kaaxadi min الnisaء in itaqaytun falaa takdacna biاlqawli fayadmaca aladi fii qalbihi marad waqulna qawla macruufa maya yaa nisaءa الnabiy man waman yaqnut minkuna lilahi warasul adaan rabaa waa isla ayaga une watacmal صaalixan nu'tiha ajraha maratayn wactadna laha rizqan karima yaa nisaءa الnabiyi man yaأti minkuna bifaaxishaةi mubayinati sooma lafdigu yudaacaf laha alcadaabu dicfayni intaa ku soo kaafiri waa haweenka nabiga maxamed alayh salaatu wasalaam yudaacaf yudaacaf midkii la akriyaba yudaacaf laha alcadaabu dicfayni baa lismaanay haweenka kale lamid ma ah macnaha sharafta ruuxu wuu la weynaan dembiga ahay makaanka wuu la weynaan xataa masjidka hadda fiiri sheekada caadigaho meeshaas lagu sheekaysanayo oo iska mubaaxay masjidka dhexdiisa inay caadi noqoto waa baytullaahi xataa lama ogolaa li fiiri waa kii xadiidan u malayn sanadkiisu wakti dhow maana fiirin wakti hore ay warrayay aan u malayn inuusan aad u tabar badnayn waa kii la odhan jiray malaa'igta waxay odhanaysa haddii mubaax lagu sheekeeyo masjid dhexdiisa uskud yaa weliy allah haddii uu sii wadwado marka dambana ruu aamusi waayo uskud yaa bagiidallah barbaal yo alla nacay naga aamus bay odhanaysaa waa kii la odhan jiray waa sheekada caadigeed hadda bannaankay ogow maxalka laftiisa saas u weynaynhaya marka halka sayi'a lafteeduu ma sinno haddii marka sayi'adii uu ku camal falo ilaahay uma laablaabhaye falaa yujzaa ilaa milaha halun baa loo qori haddii sayi'adii uu ku camalfali waayo wuu u qastay inuu la yimaado wuu rajaxay inaa cibaado markaa ku camal imaatinkii mana una la imanin waa la kala qaadi imaatin la'aantaasi haddiiba de ilaahay dartii ay ahayd oo sida riwaayadka barkood ilaahayba uu ku caddeeyey oo macnahabaa de marka muusan la imanin min jaraaya ilaahay uu leeyahay aniga dartay min ajri macnaha aniga dartay haddii ilaahay dartii hadduu uga tago oo uu isla yaabo ruuxu xumaantii asagoo aad samaysidle ahayn allah wuu kuu jeedaa soo maah maxaa kugu dhacay haddii uu yidhaahdo haa waatan aan ku taagannahay waxaa loo qorhaya xasano kaamila loo qorhaya xasanadana waxaa keenahaya waa ka tagiddan ilaahay dartii uga tegay waa xasanada keenahaya ee hame u qastay ujeeddadii hore maaha haddii laakiin uu ka tago oo ilaahay dartii uu uga tegi waayo oo dad dartii uga tago waa lagu arki waa lagu caayi kan baa dad dartiibu uga tegey culimadu waxay leeyihin in ciqaab looga qoro ciqaab in looga qoray u dhowdahay wanaag iyada in looga qoro lama rajanayo maxaa yeelay allah casidii xumaantan ugama tegine bani aadam dartiin buu uga tegay ba yastakfuuna min annaas walaa yastakfuuna min allahi wahuwa macahum id yubayituuna maa laa yardaa min alqawlidii oo kale ee kolkaa riyi iyo marka tii buu noqon shirkiga asqarka ahaa taa iyadu dhib kalayba sii yeelanta kolka ilaahay dartiina ugama tegin bani aadam dartiina ugama tegine qadartiin baan waafajinin caawo dhan adwaxadid buu lahaay si u wareegahay u wareegahay wuxuu xadu waay waagun baa ka baryey dad dartiina ugama tegin ilahay dartiina ugama tegin shaqadii inuu qabto u lahaa way u suura geli weyday un ahay waxba wanaag looga qori maayo haddaan xumaan looga qorinba ayaan joogaa ahay taa maaha marka ta wanaag baa looga qori taas ma ah ahay iyada lafteeda baa taasi waa dhinaca xumaanta dhinacii samaantii marka wuxuu u qastay wanaaggii u qastay wuu rajaxay inuu la yimaado rajaxiddaa uu rajaxay waa laga qori wanaag keligeed hadduu ku gaabsado ilaan waa wanaag haddii uu camal falana dadka kolba ruuxan la yimid baa heerku yahay baa la kala qaadi ruuxa ugu yar oo ugu liita ama ugu ikhlaas yar lazman toban waa in loo qoraa man jaa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha xasana uu ruuxu la yimid oo ilaahay dartii ula yimid cashru amhaaliha in loo qora iyadu muran ma leh laazim wey laakiin kadib dadku nin walba cibaadada ikhlaaska uu ula yimid iyo siduu ahaa iyo khushuucdiisa iyo heerka uu joogay yaa lagu kala tegi baa waatuu nabigu laha alayh isalaatu wasalaam salaaddii la wada tukanhayay dad baan khumus loo qorin dad baan ruuc loo qorin dad baan ulud loo qorin dad baan tusuc loo qorin dad baan subc loo qorin waa kii nabigu kala qarqaa jira alayh isalaatu wasalaam nin walba heerka cibaadada markuu la yimanay ahayd yaa lagu kala tegi maxaa ugu yar toban ilaa toddoba boqol baa lagu yidhi tobankiiba haddana toban kale lagu sii dhifto ee toddoba boqol ee ilaa adcaafin kaiira wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu yudaacifu liman yashaa nin walba heerku yaha marka yaa loo kala tegtegi baad taasi waa markii xasanadii ruuxu hamiyo una la yimaado haye markaas waxaa ka koreeya marka tan afar baan soo sheegnaan u malanhaya alhaajis oo waxa qalbiga kusoo dhacahayah alkhaatir waa wixii waxoogaa qalbiga ku nagaanhaye ah xadiiu nafsi waa wixii naftidu ay calcelinaysa ma samaysaa ma daysaa ayna waxba kala rajaxin kii u dambeeyey baa marka hami oo dhinac ay rajaxday nafta la rajaxay baa wanaag iyo xumaan waa tan haddaan kor taagannahay waxaa martabada ugu dambaysa oo ka koraysa alcasmu go-aan macnaha raja tarjiya tarjixiya waxa ma aha waa waxay aanay soomaalidu yidhahdaan kole hoosku ka hareeqay macnaha inuuba markaas shaygaas uu samaynaya inaba shaki kuma jiro waad go-aamisay taa xumaan iyo samaan labadii baa lagu qori ayada waa la kala qaadi hortaba hadduuba shaygu camalulqalbi ahaa qalbiga acmaashiisi hadduu ahaa muran ma leh gaalnimaad niyootay emer sooma xasadnimadii acmaashkii baad markaas aan laga soo sheekeynhay oo lalahaa baad markaas walaa tabaaqaduu walaa taxaasaduu walaa tada waa kuwii hadda aan shil aan soo maraynay waa acmaalu qalbiga soo arag acmaalu qalbigii wey xubigii iyo bukdigii kufrigii iyo iimaankii soo qalbiga ma ahayn kaa marba hadduu jasmiso iyada in macnaha uu ahaanayo shaki ma leh laakiin hadduunan camalu qalbi ahayn oo acmaashii jawaarixda ka dhacayse kale ay tahay taa lafteedaba iyadana sida raajixa waa loo qori xumaan iyo samaanku samaanta in loo qori baa marka hamigii oo loo qoray muran ma leh xumaantana waa loo qori waxaa u asala adilo badan baa loo soo qaataa laakiin daliilka ugu rasmisan ee baad markaas uu haysan labadii waa ku nabigu ohan jiray alayh salatu slam xadiiska saxanka ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtulu fi nnaar oo la yidhi ya rasuulalahiyow haadaa kan qaatilkan asaga la gelayo baad amarkiisu warkicay famaa baalu lmaqtuul muxuu nabigu jawaabay alayh salaatu wasalaam inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi waa un laga hor dilay e asagaba waxaa go-aan ka ahayd inuu baadi marka walaalkii dilo asagoo dili unba asagii la dilay muxuu ku naargalay ilaan ficilkii ma fulinin go-aanku go-aansaday buu ku naargalay baal marka heerarku halkaasay noqon hayaan ilaahay xasanada hana waafajiyo isagu waa qaadir baal ilaahay hana waafajiyo marka matniga xadiidku markaba intaasu ku edila insha allahu tacaala alxadiidu haaminu wahalaaثuun xadiidka sideed iyo soddonaad marwiyun can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra ayaa laga wariyey qaala inuu yidhi waa marka abu hurayra qaala rasuulullahi rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha ilaahay tacaalaa waayo sarreey kana waa xadiisuqudsi kale sumaare qaala rabbigu wuxuu yidhi man caadaa baad ninkii la collaytama lii xaal u sugnaaday weliyan ahay sifadu kol hadday hormarto marto mawsuufkeeda waa un la yska xaaleeyaa man caadaa weliyan liibu ah man caadaa ninkii la collaytama weliyan weligaasoo lii aniga ii sugnaaday ninkii la collaytama faqad aadantuhu baa dhe waan ogeysiinhayaa buu ilahay bilxarbi dagaal dagaal baan ogeysiinhayaa wamaa taqaraba ilaya aniga iiguma soo dhowaado buuhi ilaahay cabdii addoonkaygu bishayin shay baan iiguma soo dhowaado shaygaasoo axabba loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga la iga kalgacayl badan yahay mimaa kiibade iftaradtu calayhi waxaan korkiisa ku farad yeelay oo waajibaadka ahaa waayo markaa wax ka qiimo badan oo iigu soo dhawaan addoonku ma jiro wamaa yazaalu cabdii addoonkaygu laakiin haddana kama zuulahayo yataqarabu ilaya aniga inuu iigu soo dhowaanhayo binawaafili sunnayaalka faraaishii wixii ka dheeraadka ahaa xataa uxibahu ilaan ka jeclaado faidaa idaa axbabtuhu baade markii aan jeclaado addoonka kuntu waxaan ahaan buu ilaahay samcahu maqalkiisa maqalkiisaan ahaan addoonka maqalkiisa oo maqalkaaga seebuu ahaan ilaahay macnaha awalba ilaahay asagaa abuuray xubnaha dhegihii indhihii waayo gacmihii lugihii xubnahaaga kulli carabi asagaa abuuray iskamuna abuurine baade markaas shaqo iyo wanaag ugu talagalay baa jira wanaaggii unbuu waafajinaa ilahay bas tawfiiqdi hidaayadi ahay dhegihii wanaaggii loogu talagalay muu maqashiy waaba ka waaba ka sarfin hayaaba xumaantii o dhan baade waa ka sarfin kuntu samcahu baan yaan ahaan aladii samcigaasoo yasmacu bihi uu wax ku maqlahay hadda qolkii la lahaa qoladan asxaabuulbedr ilaahay baa wuxuu yihi waayo markaas yaa ahl albedr ahlu bederow ifcaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum waxaad doontaan sameeya waan idiin dambi dhaafay buu ilaahay raggu nabigu lehi alayh isalaatu wasalaam macnaha iska gaaloob oo xumaan sameeyo gaalnimo haddaad samaysaan bale ujeeddadu ma aha heer oo waxay gaadheen tan hadda aan kor taagannahay aha oo xubnahoodii ilaahay uu ilaalinhayo ifcaluu maa tan xubnahoodii baa la ilaalinahayo wanaagga uun samayn mashiiada ilahay bay ku dureeryay macnaha iyay ku shaqaynhayaan oo ilaahay baa ilaalinhaya ee inay inta iska gaaloobaan xumaan iska sameeyaan ay jannada geli ujeeddadu saas maaha ujeeddadu saas maaha baan bas kolkuu nabigu leha calayh isalaatu wasalaam maa dara cumaan maa facala bacda alyowm cumaan ibnu cafaan maanta kadib wuxuu sameeyey ma dhibahayo inuu intuu gaalooban dhib u geysanaynin ujeeddadu ma aha nabi baa laleeyahay sala allahu alayhi wasalam lain ashrakta layaxbadanna camalu macnaha fuufuuqgoyn ayadoo looga jeedo maba gaaloobahayo ilahay baaba doontay laakiin waa fuufuuqgoyn lain ashrakta layaxbadanna camalu ee ujeeddadu waxaa weeye waa heer oo markuu ruuxu gaadho allah baa ilaalinhaya macsuum ilahay baa ilaalinay tiiba hadda marka lagu sheego laleeyahay haddiiba marka aan jeclaado ilaan kalgacaylkeenna iyo inaga iska raadi noqonshaheen iyo ka allah way kala duwan yihiin adigu ruuxii waxoogaa maanta kuu samafala ama waxoogaa kusoo yar dhaweey inaad yar jeclaato waa wax hadda kadib wuxuu samayn doonana waruma haysid waa wax iska sahlan waxaa laga yaabaa maalmo kadib ama bilooyin kadib ama saniyo kadib wax ka kuwa kale wax ka xun inuu kugu sameeyo oo haddana aada nacdo oo haddana aad nacdaa suuragal ah ruuxii baad maanta waxaa kuu gabood karaa inay baad marka waxoogaa aad nacdo ama aad u cadhootaa suuragal ah baryo kadibba inuu asaga kuu samaafalo kaad shalay jeclayd inaad asaga ka jeclaataa suuragal ah marka inagu waxaynu saasuna meel u fadhin laakiin allah mar hadduu ku jeclaado kaa raadli noqdo bas wey ilan maxaa yeele wax iman doon ilahi u soo maha kolkuu kaa raadli noqon laa yaczubu canhu midqaalu darra wey waxaa iman doona dhan buu ogyahay marka bes kolba hadduu kaa raadli noqday besba wey saasaaba ilaahay kugu ilaaliyeyba qismadiisii baad gashayba qismadiisii baad gashay cid kalood ka cabsan miyaa jirahde markaas faidaa axbabtuhu mar haddaan jeclaado buu ilahay oon ka raadi noqdo kuntu waxaan ahaan samcahu maqalkiisa alladii samcigaasoo yasmacu bihi wax ku maqlo wanaag mooyeen xumaanba waa laga sarfinhaya wa araggiisaan ahaan alladii basarkaasoo yubsiru bihi baa wax ku arkahaya wanaag mooyeen xumaantiiba waa laga dasaad waa laga qarin maba ogolaba aababa tusaayo ama indhihiisa aan ogolayn indhahaba diin meesha indhaheennuu kolkay cawri iyo wax ay arkaan eh, gabadh yar qurubsan hadduu arko isagoo arkayn o ishiiba xaday u arki ama iyada gabdhaheed nin hadday aragto ish ay ku eh, eh, indhaheennu ay ku ordi ayaga kuma ordahayaan ishaaban ogolayn hadday mar ku dhacdo si calina abi daalib ya cali ila yidhi laka nadrat lulaa walaysa laka alaakhira marka u horhaysa ninaba ku qaban mahay awra isha kaaga dhacday rag iyo haban dooniba ha ahaato marka u horraysa maal ma aha ninaba kuu qaban maayo ka qarso walaysa laka alaakhira lakin waad ku ceshatay ama waad kusii haysay taas weeye marka wallahu yaclamu khaainat alacyun ilaahay wuu ka warqabaa taasay marka noqonaysaa indhahoodii baan heer ka ahayn indhahoodii baan xumaanba ogolaanhaynin haba yaraatee inay fiiriyaan xumaan inay dhegaystaanba dhagahoodii baan ogolayn oo ilaahay uu ka ilaalinhaya wayadahu gacantiisa ahan allatii yaddaasoo yabdishu biha waayo uu wax ku qaban hayo kaasaan ahaan hayo gacantiisii xumaan inay kaabataba inay ku lama ogolaba bas waaba addoonkan baa de waaba la hanuuniyey warijlahu lugtiisaan ahaan buu ilaahay allatii yamshi bihaa wanaag iyo khayr inu u socdo mooyeen xumaan inuu u lugeeyo maba dhacaysaba allaba kuma aadinhayo yaa kaa adigaba yaa kaa iska lahaa maamulka allah iska lahaa kumaba kugumaba aadinhayaba inaad xumaan uso u lugaysaba wain sa'alanii hadduu i weydiistana la urdiyannahu waan siin su-aashiisuna su-aashu ilaahay aqbalahaya bay ahaanaysaa marka horaba shay xaaraan iyo qadiicatu raxim iyo waxyaalahan la aqbali jirin maba weydiisanhayaba addoon la waafajiye weeye wayla in istacaadanii haddii magangelyo uu iga uu idiysana oo ilaahay oo cadhadaadii ciqaabkaaga naartaada ilah iga badbaaday hadduu yidhaahdana la uciidanahu waan ka magangelin bu ilaahay waan magangelinhaya waan ilaalin rawaahu lbukhaari bukhaari baa wariyey xadiidka fiiri hadda xadiidkan haddana xadiidqudsiga allah wuxuu yihi tacaala man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarb ninkii la collaytama weli owliyadayda ka mid ah waxaan aweysiinhayaa dagaal aniga isaga dagaal baa noo dhexay nabad haba yaraatee nooma dhexayso hay ilaahay awliyadiisa alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun waa ninkii taqwale ina akramakum cinda allahi atqaakum ninba ninkii uu ka cabsi badan yahay buu weligii ilaahay uu yahay o ilaahay uga dhawaan badan yahay hase ahaatee mu'miniintao dhan ruuxba mar hadduu mu'min yahay xaqiiqo dhaba hadduu yahay weli ilahay uu yahay shaki la-aan awliyadan laakiin isku ahayn ayagaan isku herahayn oo sinnayn marka weli ilaahay ninkii la dagaalama ilaahay inuu la dagaalami ha u diyaar garoogaa lai meesha maxaa kasoo baxi ruux kastooo mu'mina inaada la dagaalami almu'minu aku lmu'min inama almu'minuuna ikwa almuslimu aku lmuslim almu'minu man aminahu nnaas almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi muslimiintaasoo dhan mu'miniintaasoo dhan inaad nabadgeliso un baad ku badbaadi kartaa haddii kale ma adaa garan kara kani weli maaha iyo weli maaha ninkani waa mu'min waa weli ilahay haddaad la dagaalanto alla cadhadiisa inaadan ka fokanin bay u dhowdahay meelo yar yar ba wax kaaga soo bixa aadan firaynin soomaalida waxay yidhahdaan doqoni qufacday meel laga raacayna ma og doqoni qufacday bay meel laga raacayna ma ogobaad shacabkaad aragtaan dadkaa masaakiintaad aragtaan oo awliyada ilaahay ah baa laga yaaba mid inaad dulmido inuu ku yidhaahdo baade marka ha bas meeshaan baaba lagaa raacay ilaahayna baade markaas ahay oo cadhadiisi iyo wada waxagiisa kaa laazimto intaa keliya baade markaas yaad ku siman tahay haddee waa inaan isma ogeynaa laga yaabo meeshu dhibku kaaga yihi hebel ama iska warqabin baa suuragal ah marka inaad is ilaaliso fii kulli laxda mu'miniintan inaadan ku kalsoomin oo iska ilaalisaay waajib ku saaran wey marka weliga ilaahay waa mu'miniinta iyo mu'miniinta inaad jeclaato waa shay waajiba inaad nacdana ama aad la collaytantana waa shay xaaraana wa ninku hadduunan mu'min ahayn oo mushrik uu yahay inaad jeclaato waa hay xaaraan inaad jeclaato hay xaaraana wey muwaalaad iyagoo de markaas owliya inaad ka dhigataay mid banaan mehe waa mid xaaraana hadda cadow laa tattakiduu caduwii wa caduwakum awliyaa ayadihii qur-aanka hadoo marka kuu wada cad marka arrintu bilcagsi haddaad gaalna ka weli yeelato muslimna aad ka cadow yeelatana hadda iyada iska badaa hadalkeedaba taa hadalkeeda iska badaa Eh, marka weliga ilahay inaad iska ilaaliso waa loo baahan yahay weligu yanihi waliyun faciil oo bimacnaa faacil ama faciil oo bimacnaa mafcuul eh, mid walba waa suuragal weliga macnaha horta waa yanihii weliya wuu dhawaaday bimacnaa qaruba yeliya wuu dhawaan hayaadi un weye weliyan dhawaasho macnaha weligu kii ilaahay u dhawaaday oo muxuu ugu dhawaaday cibaadadiisu samanhay ugu dhawaaday ama ku ilaahay dhaweeyey weli asagaa la dhaweeyey waa mafcuul ku ilaahay dhaweeyey oo muxuu u dhaweeyey cibaad addoonnimadiisii u ogolaaday darteed buu ilaahay u dhaweeyey mid labada jaanib waa isla mid un mid walboo laga dhigi karaa facilu bimacnaa faacil iyo facilu bimacnaa mafcuul mid walbuu noqon karaa marka awliyada ilaahay ninkii u gargaara ama jeclaaba waa hubaalka jacaylka ilahay raxmadda ilahay wuu heli ninkii la collaytamana waaba ka hadda aan kor taaganna sababtu maxay tahay faqad adantum bilxarbi dagaal baan ogeysiinhaya ilahay u leeyahay aayaddii hadda kolkii ribada laga hadlahay ilaan ribada lafteedu tanoo kale ahayd dadkii masaakiinta ahaa ee fuqarada ahaa ee tabarta yaraa kolkiiba de markaas daymihii iyo waxay iska bixin waayaan ama ay waxgadan waayaan inay kuwii ka roonaan intay ku dallacaan ay ribo saartaan masaakiintii baa la dhibhayaa soomaali marastii baa la dhibhi somalia oo ninka tabar daro ay dhibhayaani taana ilahay marka muxuu yidhi dagaal waa tanteedii oo kale un wayba isku dhow yihiinba xaddi qusiga aayaddu waa markaas aad bay macnahoodu isugu dhow yahay fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulihi dagaalkan marka maxaa keenhaya waxaad ku dareemi kartaanoo iskaba soo dhow nin waliba ilmihiisa ooriyadiisa iyo waade markaas ugu ilaashada ilmahaaga ninkii kaa dila islaantaada ninkii kaa dila tabari meelay ku dhigta mooyeen inta tabartaa waa dagaalan shaki kuma jiro ilmahaaga ninkii kugu weerara awlaadaada ninku weerar islaanta ninku weerara tabari meelay ku dhigtaba inta tabartaa waa dagaalami ilaahay markaa tusaale ahaan khalqigan aad aragtaan addoommahan asaga abuurtay asagay abuurtay awlaaddeenna saan ugu naxariisanno oon u jecel lahay asagaa addoomihiisa ka jecel tusaalaha ugu dambeeyey nabigu alayh salam xadiidkiisa xaynka maalin maalmaha ka mid oo ah markaa dadkii sabigaah lasoo soo qafaashay yaa islaan haddee doogkoogii lasoo qafaashay iyo cunugeedii bay wey hooyo wiil jacalkeeda waa taqaana hooyo wiil jacalkeeda balaayo hadday dhacdo ilah wiilka badbaadi ilah badbaadi odhan mayso ale ilah wiilka badbaadi bay leedahay haddii baad markaas wanaag la sheego ilah wiilkaygo kale iga dhig bale ilah aan iga dhigba male hooyo baad markaa fiiri markaasaa waxay weyday cunugeedi waxay kolba dhan u orado oy kolba dhan u orado oy kolba dhan u orado oy kolba dhan u orado kolba iyo cunuga haddaa lay markaas intay hiita cunugay qaadayba markaas iyo shafka saaratay qaadaa lahambataalay markaasaa nabig wuxuu uhi alayh isalaatu wasalaam ma u um islaantan tadeeta inay dab ku rii lahayd ma u malaynaysaan bal islaantan cunugeedaa inay dab ku tuuri lahayd ma u malaynaysaan bal maya bal yaa rasuul iyadoo karta hadadayna kabiigrah waa baab kale ayadoo karta kolla mayna ku tuurteenbu muxuu nabigu ku jawaabay alayh isalaatu wasalaam lallahu lallaahu arxamu bicibaadihi min haadihi biwaladiha nabigu alayh isalaatu wasalaam wal fiir ilaahay baa addoomihiisa uga naxariis badan oo uga dhimrin badan tantada welidkeeda say ugu dhimrinaysa u jeceshahay ilaahay baa addoomihiisa ugu dhimrin badan hadda islaanta cunugeeda ninkii ka dirsameen la dagaalanteen allah marka ninkii ay taabto marka makhluuqiisa muminiinta ninkii taabta saas ula dagaalami shaki kuma jiro shaki kuma jiro saas ula dagaalamahaya man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi xar dagaal baan ogeysiinhayaa buu ilaahay ahay haye marka awliyadii baa la kala qaaday marka ilaan dhowaanshuhu isku heer ma ah ilaahay weligiisa la noqoni loo dhawaanhayo isku heer ma ah laba heer baa meesha lagu cadeeyey waxaa li wamaa taqaraba ilaya aniga iima soo dhawaado buuri ilaahay cabdii addoonkaygu bishayin shay iguma soo dhawaado shaygaasoo axabba loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga mima ftaradtu calayhi addoonka waxaan ku farad yeelay wax aan macnaha aan ka jeclahay oo igu soo dhawaan lahaa ma jirtaa layi oo ilan ma og tahay ruuxa shaqo markii loo diro shaqadii haddii uu loo diro uu guto sax weynaa xilkii gutee buu noqonaya hadduu wax ku darana maxaa la yidhahdaa rakarooni soo ma marka waa heerkii ho koobaad ilaahay waxaanaan kugu waajibiyey buuhi wuu la yimid waxaanaan kaa reebay buuhi wuu ka haray nin xilkii gutay buu noqonaya somaali marka wuxuu alla ku farad yeelay la imaatinkeedu xaaraamtii o dhanna in laga tago waajibaadkiina u lala yimaado wey labadaa yaa isugu guda jirta baad wax al wuxuu dalabkiisuu jaazim ahaa ama dalabulficli ha ahaado ama dalabu tarki ha ahaade eh haddiiba de marka uu la yimaado kolkaasuu noqonaya nin xel gutay hadduu intaa ku dayso weligii ilaahay weye ila nin shaqadii loo diray soo gutay weeye weligii ilaahay weye baad markaasaa la wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaratu calayh ha ahaatee wamaa yazaalu cabdii addoonkaygu kama zuulahayaa liyataqarabu ilaya aniga inuu iigu soo dhowaanhayo binawaafili sunnayaalka xataa uxibahu ilaan ka jeclaado tan marka waa darajo labaadoo usii korahay ilan darajada hore waxaa la yidhaahdaa waa darajatu asxaabi اlyamiin waa darajatu muqtasidiin uma awrasna alkitaaba aladiina اstafaynaa min cibaadina faminhum daalimu linafsih hogaa ayadaha kolkaas yar macnaha u mashquulsana soo qaadanayo inay wax ama ankabooda ama lafi akrido waa wax iska qaaliba dhici karta baad uma awratna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina fa minhum linafsih waa kii waajibaadka gudan waaye waajibaadki loo diray kii gudan waaye baad wa minhum muqtasidun mid dhexdhexaystay waa kan marka baad faraaishiibuu gutay baad muqtasidiin baa la yidhaha dhanaca kaleetana wa asxaabulyamiini ma asxaabulyamiin asxaabulyamiinkii buu noqon kuwaasi marka awliyada ilaahay weeye dad macnaha shaqadii loo diray qabsaday noqon hayaan laakiin maxaa ka dambeeya wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafila xataa uxibahu ilan intii faradkii muuna ku gaabsanin korar buu usii jaaxay sunayaalkiibuu falanhayaa waxyaale aan lagu waajibinin buu ku dadaalhayaa sida waajibkii oo kale martabadii marka wuu ka jaaxaya muxuu u gudbahayaa martabatu saabiqiin faminhum aalimun linafsi ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات آه ومنهم سابقون فأصحاب اليمين انت ماشي لهينا والسابقون السابقون أولئك المقربون سابقين مقربين هير كاسو بده marka u gudbaha yaabaan oo macna korb u sii jaxay ujeedadu ma aha labadooda in la isbar fadhigay nin ugu dhawaaday ilaahay wuxuu ku farad yeelay iyo nin ugu dhawaaday ilaahay wax sunna ah ujeedadu saas ma aha maba suuragala ah, haddaad intaad baraf iska dayso sunnaha ka hadlayso ilahay u dhawaan maysidbe suuragal ma ee waa nin heer kale kusii daray wey walaa yazaalu somaar cibaarada sida loo bedelay wamaa yazaalu cabdii kama suulahayo faradkii markuu soo gutay baad kor usii jaxaysaa yataqarabu ilaya inuu iigu soo dhawaanhayo kama zuulayo binawaafil kor heerkii faradki inuu macnaa kor uga soo jeexayo xataa uxibahu darajada maxbuubiyadu marka ku gaarhaya walida faradka keliya laguma gaabsado nawaafishu faradka dayactir bay tahay way ilaalimay u tahay horeyna waan usoo sheegnay midda kale haddii baad markaas sunahaad ku dadaasho faradkubad inuu ku ay markaas uu kuu sugnaaday u badan tahay inuu kuu sugnaado kaasay u badan tahay baan midda kale faradku ruuxu hadduu yidhahdo faradka bes un baan tukan oo wax sunno aba taaban mahayo arrintaasi waxay calaamo u taha la yidhi waxaa la yidhahdaa adaahiru cunwaan lbaatil daahirkan aad aragtaan waa baadhika ciwaankiisa muraayadii baa wa lagu dareemaya ruux hadduu yihahdo anu faradba waan ka arkay laakiin sunno o dhan isku taaban mahayo aabayeel uusan diintiisa aad u aabayeelaynin baa meesha ka muuqata aabayeel uusan diintiisa u aabayeelaynin yaa meesha ka muuqata welidaab way fuqahada hadda siday shaaficiyadu kale u yidhahdeen ninka makhraatigiisa lama cuskan hayo yidhi anigu sunno iskuma taaban hayo aabayeel la-een baa meesha ka muuqata dhinaca adamulmubaalaad addoonku marka kama zuulahayo inuu sunno iigu soo dhawaanayo xataa uxibahu ilaa darajada maxbuubiyada uu ka gaadho darajada maxbuubiyada ilaa uu ka gaadho faidaa axbabtuhu mar haddaan jeclaadana kuntu samcahu aladii yasmacu bih maqalku wax ku maqlahayaa noqon marka in sunnaha lagu dadaalo maxbuubiyadaa lagu gaadhay baa soonka waa in sunnihiisa lagu dadaalo faradkaba le waa inaa sunihii waxaan leehay salaada sunaheed lagu dadaalo ila cibaadii la arkaba salaadii la arkaba ah waxaan leehay ama soonkii la arkaba ama cibaadii la arkaba waa kan oo in dheeraadoo dayactir loogu talagalay buu ilaahay u sameeyey in lagu dadaalo yaa loo baahan yahay baa marka waxyaalaha maxbuubiyada sidan loogu gaadhahayo ee sunayaalka ah ila salaadii iyo qeyr iyo kulli isa wadagalaya hadda salaadii waa kan uu laleeyahay aqrabu ma yakunu lcabdu min rabbih wahuwa saajid u nabigu leh alayh isalaatu wasalaam addoonku wuxuu ugu dhawaal badan yahay ilaahay wuxuu ugu dhawaal badan yahay markuu sujuudsan yahay laa ilaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aaalimiin sujuud ilahay aad ku odhanayso sidii baad ugu dhawaaqay baad nabiyullahi yunus oo kale nabigeenuna alayh sala sla asagoo sujuudsan u yeeli jiray o kale waa mararka ugu cajab badan waxyaalaha yacnihii baad way badan yihiin oo baad dikrigii ilaahay iyo wax badan baa macnaha waxaan hadda soo koobayna ma ahee laakiin waxyaalaha ugu waaweyn ugu muuqaalka badan adkaartooda carabka aada ka qaadin Eh, qur-aan akridaya tawxiidsataya la timaadaya tasbiix iyo taxmiid adkaartiibaad ayadana ood laasimto eh, waxaa kaloo kamid ah maxabadii aad jecelaysay mu'minaanta ee eh, hadda xadiidka ku sababtiisa awel ka horreeya lagu bilaabay ba ahaa maxabada xaqa maxabati liladiina yatasaawaruuna fiya uu ilaahay u lahaa xadiis qusigii xadiis sugan wey aniga maxabadaydu waxay u sugnaatay u waajibtay kuwa aniga darta isu soo siyaartay yatajaalasuna fiya kuwa aniga dartay isu wada fadhiis yatasaawaruuna fiya kuwa aniga dartay isu ziyaad yatabaadaluuna fiya kuwa aniga dartay wax isu siiya maxabadeedu kuwaasi waajibta ama xadiidkii kale uu nabigu laha saxiixa alayh isalaatu wasalaam waxaa iman doona qiyaamada dad oo aan shuhadana ahayn ambiyana ahayn oo intaba shuhadadu iyo ambiyadu kulli ay wada kaman doonaan oo manaabira min nuuri loo dhigi oo maxay yihiin kolka le war dadkani maxay ahaayeen oo ambiyana ay leeyihin war waa side dadka noocani maxay yihiin jawaabtu maxay noqon waa kuwa ilahay dartiisu jeclaabaan kuwa ilahay dartiisu jeclaa marka maxabada mu'miniintu wax sahlan ma aha maxabada ilaahay baad ku helaysaabaan waxaa kaloo ka mida ah, waxay u kowsan hade qur adkaartii baa ahde laakiin khaasatan qur-aanku haddaad ilaahay iska barido oo ducaysato iyo haddii aad adkaar kale gacanta ku haysa afka aad ku haysa mid waliba qur ka fadli badan ka sarreeya maxaa yeelay man shaqalahu lqur'aanu can dikrii ومسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين حديث كاسلت ولا وحي لكن حسن له إلهي ببعليهي ننكي قرآنك كم مشغوليو أذكارتك لو أخسن لها أما ما هي إلهي وحا إسئله وحا إسئله ماذا بقولنا إلا واحد هذا كواسيين بكبضا باسي ذكرقنا أساقا كبضا سيفا لبضا hadda hadaad maanta o dhan laa ilaha ila allah laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah subxaana allahi walxamdu lilah albaqiyat saalixaat subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaha ila allah wallahu akbar laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu adoo maanta o dhan haya iyo adiga oo leh ilaahw ridahaaga is ilaahayow cadaabkaaga iyo cagaada naga ku ilaahayow baad caqaabkaaga cagaada naartaada ilahu naga badbaadi ilahu jannada iyo ridaana adoo saa ilahay u baryahaya ilabadoolba waa cajiiba somaali kaa adkaataa ka fadli badan oo ka cajib badan ba kaasaa ka ajib badan ilahay xogtaadi waxaad u baahantay u ogyaha asagun adkaas walidaaba ducaaulkarbi maxaa la ducaaulkarbi maxaa la yihahdaa ducada ducaaulkarbi la kolkay kurbadii shidada kugu adkaato uu nabigu alayh salatu salaam baa marka iyadaa la boobaa maxay ahayd waa sidan laa ilaha illa allahu alcaiim alxaliim laa ilaha illa allahu rabb alcarshi alcaiim laa ilaha illa allahu rabb samaawaati warabad rabb alcarshi alkariim ilah kurbadii faydba kuma jirtay soo ma tawxiidkan baa gaashin baa lagu celcelinayaa ilah kurbadii faydba kuma jirtay soo ma Eh, marka taasaa ayaa u sii caji badan marka qur'aanku haddii aad qur'aanka laasimto adigoo ku camalfalahaya waxaad noqonaysaa ahlulqur'aani ahlullahi wa khaasatuh eh, ehelka ilaahay ee eh, khaaska u ah kaasaad noqonaysaa inaad qur'aankii aqridood ku camalfasho oo noqotaa la doonahayaa allahuma dakirna minhu maa nasiina wacallimna minhu maa jahilna warzuqna tilaawatahu aanaa allayli waadraafa annahaar wajcalu lanaa xujatan ya rab alcaalamiin habeen iyo maalinba inaad wuxuun kaga istaagtaan la dooni qur'aankii ood ku tukato salaatuleylkii baan xataa uxibahu faida axbabtu kuntu samcahu aladii yasmacu bih وبصره الذي وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني هدوء ويديستنا لا أعطينه وأسيم بالله ولئن استعاذني هدي أبدا مغنقلية طلبنا لو عيدنه وأن مغنقل وحو إله إذا مغنقل رواه البخاري والله سبحانه وتعالى أعلم